alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira mowdiicu kollay ku saabsanaa muwaalaadka la xidhiidhaayey mudaaharatu almushrikiin wa mucaawanathum cala almuslimiin waa ka hadallay tafsiilka ku jirana waa sheegnay nuquul kollay doorana waa soo naqlinay asheekh saalix ibnu fawsaan naqli baynu ka soo naqlinay laakiin naqli kaleo ka sii waadaxsan baa ku yaalla isla sharaxiisa nawaaqida idruus yacni marka ayuu ku sugay ou leeyahy altawalli calaa qismayn tawalliihim min ajli addiin fahada haada kufrun mukhrijun min almilla nooca labaadna yahay tawalliihim min ajli tamaci اdunya maca bugdihim wa bugdi diinihim fahada muxaramun walaysa bikufrin yacni si waadixa ayuu qorayaa tawalliga inuu markaa waxa weye liajli diin haddii looga weli yeesho diintooda daraaddeed waxay noqonaysaa kufri akbar hadday tahay liajli damaci dunyaa ee xagga diinta aan looga weli yeelanin oo diintooda aan la jeclayn ama la waafaqayn ama aan laga raali noqonayn ama liajli diinihim aan looga weli yeelanayn ee damacu dunyaa waatay ka cabbiraan culammada qaarkood lilqaradi dunyawi yacni marka ay ka cabbiraan taasi waxa weeye waa muxaram iyadoo gaaladiina la necab yahay diintoodiina la necab yahay fa hada muxaramun walaysa bikufrin cibaara waadixu ka odhanaya waa yahay waxaynu ku yaro laabmaynaa aayadda u nadam daliishaday iyo cidda raacday ay u deliishadeen sidqiga in markaa laga eego ictiqaadka qalbiga inuu waafaqo waata aayaddana u deliishaday ninkii nadaam ee muctasiliga ahaa ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun marka iyagoo yidhi rasuulkii ilaahay inaad tahay baanu qiraynaa oo ka markhaati kacaynaa ayaa haddana ilaahay wuxuu sheegay inay munaafiqiintu been sheegayeen inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay yahay waa khabar mutaabiq lilwaaqica ha yeeshee ictiqaadkooda ayaynay saasi ku sugnayn marka caqiidadooda inay saasi ku sugnayn oo sidaa ictiqaadsanayn daraaddeed baa loo yidhi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun marka wuxuu ka qaatay annadaam almuctasili addaalu almudil wuxuu ka deliishaday sidqiga markaa in la yidhaahdo markuu khabarku waafaqaayo ictiqaadka beentana in la yidhaahdo markuu ictiqaadka khilaafaayo waaqaca ha waafaqa amayaan waafaqeen istidlaalka caynkaasi ma saxnaa ahlu sunna waljamaacana dhammaan waxay ku kulansan yihiin runta iyo beenta in laga eegaayo waaqica mawaafaqaya mise ma waafaqayo qowl kale ahlu sunna kumay tegin saasa ahlu sunna qaatibatan qabaan horena u qabeen inta nadaan bidcadiisa aanu la imaan haddaba maxaa laga jawaabayaa aayadda aayadda waxaa laga jawaabayaa munaafiqiintu waxay sheegteen inay arrinkaa ictiqaadsan yihiin marka sheegashada ay sidaa sheegteen ee baatinka qalbigooda kaga warrameen inay sidaa ka markhaati kacayaan oo qalbiga ka qirayaan afka iyo qalbiga mid walba bay ku been sheegayaan warkay qalbigooda ka sheegeen idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu shahaadadu ma lisaan keliya ka dhacdaa shahaadadu cilmay ku dhacdaa waa inay tahay waxa uu afka ka odhanayo qalbigana inay sidaa tahay waa inuu u qabaa oo u ictiqaadsan yahay shahaadadu qalbigay ka dhacdaa ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun saas aawadee qofka muslim markuu leeyahy ashhadu afka baarkiisaan ka qiraya macnuhu maaha af iyo qalbiba waa ka qiraya wey qalbigay waa ka ogsoonahay waa ka yaqiinsanahay waa ka ictiqaadsanahay sidaan afka uga odhanayaan qalbigana uga odhanayaan marka lafdatu shahaaday cabbireen ida jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka la rasuulu ullah wamaa shahiduu min quluubihim annahu rasuulu llah qalbigoodana kamay markhaati kicin kamanay qirin kamanay ictiqaadin in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaaha yahay nimanka munaafiqiintu sidaa kamay qirin saas aawadee khabarka ay qalbigooda ka sheegeen oo ay yidhaahdeen qalbiga sidaa waa ka ognahay waa ka yaqiinsannahay waa ka qiraynaa taasaa wuxuu yahay khabarun mukhaalifun lilwaaqic waaqicii qalbigoodu khilaafsan yahay ila qalbigay ka warrameen saas aawadeed baan wax xuji ugu jirin yacnii markaa cidda sidaa tidhi oo tidhi sidqiga iyo kadibkaba waxaa laga eegayaa ictiqaadka mawaafaqsan yahay mise mawaafaqsan ma qowl butlaankiisu iska cad yahay waayo waxaa ka dhalanaya saynu horeba u sheegnay madhabka nadaam iyo cidda raacday hadallada mushrikiintu ay ku hadleen oo ilaahay ay u nisbeeyeen ubad iyo shurakaa iyo saaxiibo ay u nisbeeyeen maadaama sida ay ictiqaadsanaayeen in hadalkaa la odhan karo run weeyi yacni marka in la odhan karaa ka laasimaaya mana dhici karto in la yidhaahdo hadallada markaa gaaladu ay ku hadleen ee ay sidaa odhanayeen yacni run weeye lama odhan karo iyadoo loo loo eegaayo ictiqaadkooday waafaqsantay laga eegaayo waxaa la ogsoon inay been tahay qur'aankana lagu beeniyo iftiraa' iyo kadib inay tahayna allah ku sheego mawaadic cadiida hadalka laasimka baatilka ka laasimaaya waxaa lagu ifsadaa lagu gartaa butlaankiisa waayo qaacidadu waxay tahay maa laasima minhu baatilun fa huwa baatil wixii baatil ka laazima waa baatil annaaqidu taasic naaqidka sagaalaad shayga sagaalaad ee islaamnimada laga baxaayo ama lagu gaaloobaayo attaasicu man ictaqada ana bacda annaasi laa yajibu calayhi itibaacuhu sala allahu alayh wasalam naaqidka sagaalaad waxa weeye kii caqiideeya ama rumeeya anna bacda annaasi in dadka qaarkood laa yajibu calayhi aanu ku waajibayn itibaacuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu raacaa sala allahu calayhi wasalam nusakha qaar waxay qorayaan itibaacu nnabiyi bay qorayaan laakiin nusakha makhduudka ah laba nuskhoo makhduuda ah waxaa ku sugan itibaacuhu wa annahu yasacuhu madbuucaadka in badanoo ka midii inta ziyaadadan waa ka tageen waxay u qoreen eh, man ictaqada ana bacda annaasi yasacuhu alkhuruuju laakiin ziyaadada noocaasi nusakha makhduudkaa qaarkood waa ku sugan tahay man ictaqada ku kastoo rumeeya anna bacda annaasi in dadka qaarkood laa yajibu calayhi aanu ku waajibayn itibaacuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisu sala allahu alayhi wasalam wa annahu yasacuhu iyo inay markaa uu qaadi karo u bannaan tahay alkhuruuju bixitaan inuu isaga u bannaan yahay can shariicatihi sala allahu alayh wasalam shareecada nebi maxamed uu ka baxaa sala allahu alayh wasalam kamaa wasica alkhadira sida khadirba ay ugu suuro gashay alkhuruuju can shariicati muusa shareecadii nebi muuse inuu ka baxo calayhim assalaam fa huwa kaafirun gaal weeye sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximah ullah ruuxa caqiideeya in dadka qaarkood oo risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay soo gaadhay inaynay waajib ku ahayn inay raacaan oo ay khilaafi karaan una bannaan tahay inay khilaafaa iyo inuu markaa ka baxa ay u bannaan tahay sidii markaa khadirba shareecadii nebi muuse calayhim assalaam bixitaanka uu ka baxayaa yacni markaa ay ugu suuro gashay oo ugu bannaanaatay qofka sidaa caqiidaya waa gaaloobayaa milladda waa ka baxayaa kaafir weeye bilijmaac baanu gaal ku yahay culammadoo dhan baa isku waafaqsan waxaynu garan karnaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa shareecad caama ah nebi maxamedna waxaa loo soo diray dadkoo dhan waayo risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaala caama wuxuu allah yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira yacnii caalamiinta in loo soo diray dhammaan inuu u digo ayuu allah inoo sheegay caalamiintana waxaa looga jeeday jinni iyo insi oo dhan baa looga jeeday mowdicu risaalo marka laga hadlaayo rasuulka sala allahu alayh wasalam jinni iyo insi oo dhan baa loo soo diray kulligood wuxuu kaloo allah yidhi qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu ullaahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa nebi maxammedow dadow anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam oo idinka laysoo kiin diray xaalaa idilkiin iyo dhammaantiin tihiin waa caam wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiiraa aayado badan oo kale oo markaa isagu iyaguna sheegaya in waxa weeye marka caalamiinto dhan waaninaayo ama qur'aanku markaysaga caalamiinto dhan dikri u yahay iyaguna waa jiraan qul laa as'alukum calayhi ajran in huwa ilaa dikra lilcaalamiin lilcaalamiin baa layidhi wamaa tas'aluhum calayhi min ajri in huwa ila dikrun lilcaalamiin lilcaalamiin baa layidhi wuxuu allah yidhi in huwa ilaa dikru lilcaalamiin wamaa huwa ilaa dikru lilcaalamiin yacni marka aayado mutacadidaasaa ku soo saas aawadeed risaalada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaalo caam ah oo dadkao dhan loo soo diray jinni iyo insi loo soo diray carab iyo cajam loo soo diray mid cad iyo mid cas iyo mid madow dhammaan loo soo diray cid shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diidi kartaana ayna jirin qof kastoo ay soo gaadhay yacni markaa risaaladda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ay waajib ku tahay inuu markaa rumeeyo raaco oo u hoggaansamo awaamirtiisa iyo nawaahida uu sheegayna yacni uu sideeda u raaco marka risaaladiisu waa risaala caama waxay caam ku tahay xagga wakhtiyaday caam ku tahay markii nebiga la soo diray laga soo bilaabo ilaa yowmi alqiyaama oo shareeco kaleoo ka dambaysaa soo degi mayso min waqti nusuuliha laga soo bilaabo ilaa yowmi alqiyaama xagga zaman ahaan caam bay ugu tahay xagga amkinada makaanadoo dhan bay caam ku tahay oo gobol la odhanaayo ama markaa beled la odhanaayo ma khusayso ma jirto xagga afraaddana caam bay ku tahay jinni iyo insi dhammaantood bay caam ku tahay cid kasta oo shareecada nebi maxamed soo gaadhay oo aan raacin oo u hoggaansaminna wuxuu noqonayaa mid lumay buu noqonayaa oo cadaab mutaysanaya xataa hadduu markaa qof yacni markaa yidhaahdo waa jirtaa nebi maxamed inuu rasuul ahaa oo nebi ahaa waa jirtaa oo risaaladda nebi maxamed uu qiro tawxiidkana uu qiro allah keligiina caabudo laakiin uu yidhaahdo carab oo keliya loo soo diray cajam looma soo dirin ama aniga ima khusayso risaaladiisu yidhaahdo qofku waa gaaloobaya milladdana waa ka baxaya waayo qur'aankii buu beeninaya aayaadkii qur'aanka ayaa caddaynaya iyo axaadiistii nebiguba in nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu caam tahay dadko dhanna loo soo diray qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebiyadii hore nebi kasta waxaa loo soo diri jiray qoladiisaa si gaara loogu soo diri jiray laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadko dhan baa loo soo diray waata xadiiska saxiixa ay ku soo aroortay bukhaariiyo muslim ay soo wariyeen wa kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii nebigii nebiyada hore ka mid ahaa wuxuu ahaan jiray qoladiisa mid gaarnimo loogu soo diro khaas ahaan loogu soo diro nebi kastaa qoladiisaa loo soo diri jiray laakiin aniga waxaa laysoo diraa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan baa laysoo diray wa bucistu ila annaasi caamma wa bucistu ila annaasi kaafa waa laba riwaayo kala duwan oo labaduba saxiixa ku sugan yihiin dadkoo dhan baa laysoo diray saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyey waxaa kale uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsu muxammadin biyadih laa yasmacu bi axadun min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuut walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila kaana min asxaabi innaar waxaan ku dhaartaan nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka nafta muxammed gacantiisa ku sugan tahaye ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ah dabeedna ma dhinto isagaan i rumaynin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu ahlu naar noqdo mooyaane yacnii ku kasta oo markaa imaqlay oo ummaddan ka mida ama yuhuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdee baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dhinto isagaan in rumaynin baa nebigu yidhi wuxuu noqonayaa asxaabu naarku ka mid noqonayaa adilada ku tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu inay caam tahay waxaa ka mid a xadiiska anas ana nabiy allahi sala allahu alayh wasalama kataba ila kisra wa ila qaysara wa ila alnajaashiyi wa ila kulli jabbaarin yadcuuhum ila allahi tacaala xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey anas wuxuu uhi nabiga ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu u qoray yacni kisra boqortooyadii xagga iyo yacni faris wa ilaa qaysara iyo boqortooyadii xagga iyo ruum iyo najaashi boqortooyadii xabashida wa ilaa kulli jabbaarin iyo mid kastoo yacni jabbaar ah waxaa loo jeedaa yacni markaa dad xukumoo dad haysta oo siduu doono markaa ka yeela ayuu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam rasaa'il iyo waraaqo yadcuuhum ila allaahi tacaala isaga oo xagga allah dadka ugu yeedhaaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam carab kuma kaaftoomin ee wuxuu u dirayay faris iyo ruum iyo xabashida iyo markaysaa nin kasta oo madaxa oo beled ka taliya carab iyo cajamu noocu doonaba ha noqdee oo khabarkiisu gaadhi karo khabarka nebigu gaadhi karo nebigu waraaqu u diray waxaanu ugu yeedhay islaamnimada taasina waxay caddaynaysaa in waxa weeye risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay caam tahay adilada ku tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu inay caam tahay waxaa ka mid a ah, nebiyadii ka horreeyey hadday soo gaadhi lahaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacnii shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay raaci lahaayeen iyaga in la raacaana oo kitaabkii lagu soo dejiyey iyo shareecadoodii la raacaana yacni markaa ma noqonayso mid waxa weeye markaa bannaan dadka uma noqoteen xadiiskii jaabir wuxuu sheegayay in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi laa tas'aluu ahla alkitaabi can shay ahlu kitaabka waxba ha weydiinina fa innahum lan yahduukum waqad dalluu waayo idinma hanuuninayaan iyagoo iyagu habaabay oo lumay fa innakum ima an tusadiquu bibaatilin aw tukadibuu bixaq laba mid baa noqonaysaan haddaa ahlu kitaabka wax weydiisaan inaad baatil rumaysataan oo rumaysaan iyo inaa xaq beenisaan waxaa dhici karta taxriifaadkoodii iyo waxyaalihii beddelaadda kitaabkooda ay ku sameeyeen intay idiin sheegaan inaad rumaysataan oo baatil aad rumaysataan waxaa dhici karta kitaabkii allah soo dejiyey wax ka mid ahaa oo iyadu aynay beddelin inay idiin sheegaan oo kitaabkeenna aan lagu sheegin dabeedna aad beenisaan markaas sidaas aawadeed waxba ha weydiinin ahlu kitaabka waaba lumeene maxaa u weydiinaysaan yacni fa lan yahduukum waqad dalluu idinma hanuuninaya iyagoo iyagu lumay fa innahu low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ilaa an yatabicanii nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa uma xalaal noqoteen oo uma bannaanaateen muuse inuu aniga i raaco mooyaane wax kale uma bannaanaateen xadiiska imaam axmed baa soo wariyey sheekh albaanina waa taxsiiniyey shaykhulislaam ibnu taymiya waxau yidhi waqad sabata bilaxaadiisi asaxiixati ana almasiixa ciisa bna maryama ida nazla min alsamaa'i fainahu yakunu mutabican lishariicati muxamadi bni cabdillaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi axaadiista saxiixa waxaa ku sugnaaday in masiix ciisa bnu maryam markuu samada ka soo dego inuu noqonayo inuu ahaanayo mid raacaya shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid raacaya inuu ahaanayo ee kitaabkii injiilada lagu soo dejiyey waxba ku xukumi maayo ee shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu ku dhaqmaya waxna ku xukumaya wuxuu kaloo ibnu taymiya yidhi wa hada kulluhu macluumun bilidiraari min diin alislaami fakayfa yuqaalu inahu lam yudkar anahu bucisa ila ila alcarabi khaasatan wa hadihi dacwatuhu wa rusuluhu wa jihaaduhu lilyahuudi walnasaara walmajuusi bacda almushrikiin wa hadihi siiratuhu sala qolada ahlu kitaabka qaarkood baa waxay ku dacwiyaan muxamed carab keliya loo soo diray markaasuu wuxuu sheikhu tilmaamayaa isagoo qolyaha radinaaya in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu caam tahay daruuraa loogu yaqaanaa diinka islaamka see loo odhan karaa lama sheegin in loo soo diray carab mooyaane cid kale waa la sheegay qur-aankuna markaa mawaadic badan baa lagu sheegay in dadkao dhan loo soo diray aayadaha qaarkoodna waa akhrino waa tilmaanay qur-aankuna inuu yahay dikrun lilcaalamiin yacni markaa waa la sheegay yacni aksara min mawdic ayaa markaa ku yimi iyadoo laynoo tilmaamayo inuu caalamiintoo dhan markaa waxa weeye u yahay waana inuu yaho lagu waaninaayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waa ku sheegay risaaladiisu inay caam tahay yacnii axaadiis mutacadida ayaa ku soo aroortay wuxuu sheekhu yidhi wa haadihi dacwatuhu wa rusuluh taasi waxay ahaatay nebiga dacwadiisii dadkoo dhan uu yeedhaayey iyo rasuulladiisii bimacnaa ergooyinkii uu diraayey wa jihaaduhu iyo jihaadku la jihaadaayey lilyahuudi waannasaara waalmajuusi bacda almushrikiin yuhuud iyo nasaaro iyo majuus intaba la jihaadayey una yeedhaayey rusulna u diraayey ergooyin u diraayo mushrikiinta markaa jihaadku la jihaadayay dabadeed aljawaab asaxiix liman badela diin almasiix ayuu hadalkaa ku odhanayaa mujalladka koowaad saddex boqol soddon iyo toddoba marka ruuxa maleeyaa inay u bannaan tahay inuu shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka baxo ay saa'iq u tahay oo u bannaan tahay qofka sidaa caqiideeyaa milladda waa ka baxaya culammaduna waxay ku soo naqliyeen inuu gaaloobaayo ijmac ijmac bay ku soo naqliyeen nuquul badan baa jirto kale mawduuca yacni ku saabsan waxaa jira niman ka mida ee ahlu kitaabka oo iyagu yidhi markaa maxamed waxaa loo soo diray carab oo qudha qolo yuhuudda ka midoo ciisawiye la yidhaahdo ayaa jirtaa oo iyagu yidhaahdaa muxamed inuu rasuul ilaahay yahay waa jirtaa laakiin wuxuu ahaa rasuulun ililcarabi khaasatan bay yidhaahdeen oo sheegteen ma aqaan firqadaasi hadda inay baaqi tahay laakiin culammadii hore waa sheegeen oo baaqilaani iyo ibnu xasmi iyo yacni markaysa markaa waa tilmaameen markaa culammadii baaqilaani wuxuu yidhi ciisawiyadu waxay sheegatay bay yidhaahdeen waa firqo yacni kooxaha yuhuudeed ka mid maxamed iyo ciise labaduba laba nebi inay ahaayeen oo run sheegaya laakiin waxaa loo soo diray qowmkooda keliya ee looma soo dirin shareecada muuse inay beddelaan yacni saasaa baaqilaani uu soo naqlinaya tamhiidul awaa'ilka ayuu ku sheegayaa ibnu xasmi laftiisu waa tilmaamay waana radiyey alcalaamatu bnu xasmin waxauu yidhi raximahu wa ama alciisawiyatu min alyahuudi fainahu yuqaalu lahum ida sadaqtum alkaafata fii naqli alqur'aani can alnabiyi sala allahu alayh wasalam wa fii naqli mucjizaatihi wa sixati nubuwatihi faqad lazimakum alinqiyaadu lima fi alqur'aani min annahu calayhi asalaamu bucisa ila annaasi kaafa yacnii marba haddaad rumaysateen qur'aankan khalqiga badani soo naqliyey ee nebiga ka soo raray calayhi salaatu wasalaam oo nebiga laga xafiday lagana soo laga soo naqliyey oo ummaddii sidaa yacni jiilba jiil ay ka qaatay qarniba qarni ka qaatay khalaa'iq badanna soo naqliyeen oo khabarkoodu tawaatur ah iyo mucjisaadka nebiga sala allahu alayh wasalam ee nebinimadiisa caddaynaysan ee la soo naqliyey oo khalqi badani soo naqliyeen iyo nubuwadiisa inay saxiix tahay inta mid walba intaana aad rumayseen oo garateen waxaa idinku laasimaaya inaa u hoggaansantaan waxa qur'aanka ku sugan oo ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed loo soo diray khalaa'iqdoo dhan yaa qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu ullaahi ilaykum jamiica wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira yaa aayadaha kale ee la midka ah ibnu abilciz waxa uu odhanayaa markay qireen markaa rasuul ilaahay inuu yahay habay yidhaahdaan carab baa loo soo diree waa hadal isburinayoo baatilnimadiisu caddahay waayo mar hadday risaaladii qireen waxa ku waajibayoo laasim ku noqonaya khabar kastuu sheegana inay rumeeyaan waayo rasuul been ma sheego waa rasuul haddana warkaa ka qaadan mayno oo intaasi markaa sax ma ahee inta kaleanu qaadanaynaa inay yidhaahdaan dee wax soconaya ma ah rasuulnimadii hadday qireen waxaa ka imanaysaa akhbaarta nebigu sheegay dhammaan inay qiraan oo rumeeyaan akhbaartaana waxaa ka mid ah in dadkao dhan loo soo diray marka risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaala caama nebiyadii hore haddii la soo saari lahaana dhammaan waxay raaci lahaayeen shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna miisaaq iyo ballan buu kaga qaaday in haddii nebi maxamed ay markaa uu u yimaado inay markaa rumeeyaan oo u gargaaraan oo u hoggaansamaan allah waxau yidhi waid akhada allahu miihaaqa alnabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin uma jaa'akum rasuulun musadiqun lima macakum latu'minunna bihi walatansurunna qaala aaqrartum waakhadtum cala dalikum isrii qaaluu aqrarna qaala faashhaduu wa ana macakum min ashaahidiin cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cali ibnu abi aalib waxay ku fasireen in laga tilmaamayo rasuulkan in loo jeedo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay nebiyada dhammaantood uu kaga qaaday miisaaq iyo cahdi haddii nebigaa la soo saaro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay rumeeyaan oo raacaan oo u hoggaansamaan oo u gargaaraan sidaana waxaa doortay a'immo badan oo a'immada tafsiirka ka mida waxaa jira qowl kaleoo taabiciinta qaar laga soo wariyey oo odhanaaya aayadda ku fasiraya nebiyada dhammaantood in cahdi lagaga wada qaaday nebi walba nebiga kale inuu rumeeyo una gargaaro sidaana waxaa laga soo wariyey jamac taabiciinta ka mida tawuus labada qowlba waa laga soo wariyey ka hore iyo ka dambaba ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa qowlkaasi ka hor iman maayo qowlka cali iyo ibnu cabbaas sheegeen mana diidaayo kamana hor imanayo waa laasimsanayaan maxani waa iswaafaqayaan in nebi weliba nebiga kala rumaynayo nebi maxamed inay wada rumeeyaan oo wada hoggaansamaan markaa mid diidaysa ma aha ta kale waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama dadkao dhan loo soo diray dee haddii markaa nebiyadii hore lasoo saari lahaay oo nebi maxamed ay la kulmi lahaayeen dadka loo soo diray ka mid noqon lahaayeen waayo caalamiinta iyo naaskay ka mid yihiin ya inii rasuulu llahi ilaykum jamiica qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica haddii nebiyadii dhammaan lasoo saari lahaa fardan wa taqdiiran dee naaska iyo caalamiinta nebi maxamed loo soo diray ka mid noqon lahaayeen saas aawadeed markaa waxba kumay khilaafi kareen waxay ku khilaafi kari lahaayeen ma jirto marka culammadu waxay yidhaahdeen qolyaha ciisawiyada firqada yuhuudda ee markaa risaalada nebi maxamed inay caam tahay diidaysaa kuma islaamayaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah maadaama ay u qabaan risaalada nebi maxamed inay khaas tahay oo carab keliya khusayso shahaadataanka keliya inay ku dhawaaqaan ku islaami maayaan bay yidhahdeen alimaam albaqawi waxau yidhi wain kaana yuqiru bilwaxdaaniyati hayra anahu yunkiru risaalata muxamadin sala allahu alayh wasalam falaa yuxkamu biislaamihi bimujaradi kalimati tawxiid xataa yaquula muxamadun rasuulu allah faida qaala yuxkamu biislaamihi ila an yakuna min aladiina yaquuluuna muxamadun mabcuusun ila alcarabi khaasa aw yaquula ina muxammadan nabiyun sayubcasu bacda hada hayra hada faxiinaidin laa yuxkamu biislaamih xataa yaquula muxammadun rasuulu llahi bacasahu ila kaafati annaasi aw yatabara'a min kulli diinin khaalafa diina alislaam wuxuu odhanayaa imaamu albagawi shakhsiga gaalkii hadduu waxdaaniyada ilaahay qirayo in allah waaxid yahay oo tawxiidka qiraayo laakiin risaaladda nebi maxamed inkirayo shahaadada tawxiidka ku islaami maayo ilaa uu risaalada nebi maxamed qiro ou yidhaahdo maxamed waa rasuulka ilaahay inuu muslim yahay markaasaa loo aqoonsanaya la xukumaya mooyaane inuu ka mid yahay kuwii odhan jiray maxamed carab oo keliya loo soo diray inuu kuwaa yahay mooyaane haddii kale ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waa ku islaamaya laakiin haddii uu yahay ka mid yahay kuwii odhan jiray carab keliya loo soo diray ama uu u qabo muxamedka nebigaa ah, mar dambe in la soo saari doono aanu ahayn maxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmutalib inaanu ahayn uu u qabo marka islaamnimadiisa la xukumi maayo ilaa uu qiro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam eh, inuu markaa yahay mid khalqigoo dhan loo soo diray mid dadkoo dhan loo soo diray ilaa uu qiro ama diin kastoo islaamnimada khilaafaysaa uu ka beri noqdo yacni ma islaamaayo baqawi saasoo odhanay ahlucilmiga qaarkood waa ka soo naqliyeen waana ku waafaqeen waxaa ka mid a nawowi kitaabkiisa rawdatu taalibiinka saasaanu sallimay waxaa ka mid mida ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga isaguna saasuu sallimay marka cidda la odhanaayo yacni waa inuu yacni markaa qayd kale ku daraa waa cid markii hore aaminsan risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay khaasa tahay cidda u qabta risaalada nebi maxamed inay khaas tahay waa inuu ilaaba ilaa qiraa inuu markaa nebi maxamed dadkoo dhan loo soo diray oo risaaladiisu caam tahay markaasuu ku islaamayaa shahaadataynka laakiin ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo uu caqiidaysan yahay risaaladiisu inay khaas taho carab keliya loo soo diray waxba u tari mayso labada shahaado inuu ku dhawaaqa waayo shay burinayaa meeshii yaalla oo ka hor imanaya marka cumuum risaala qirista la qirayaa saas yadaa bay noqonaysa cidda loo shardinayo ku dhawaaqa lagu dhawaaqayaana ee la odhanayo ka hor islaamnimo loo xukumi maayo waa ciddii aaminsanayd risaaladiisu inay khaas tahay sida markaa qolada yuhuudda ah ee ciisawiyada la yidhaahdo ee u qabay in maxamed rasuul ahaa laakiin carab keliya loo soo diray khadir iyo muuse waa kulmeen ilaahayna qur-aanka waa kaga warramay lkahfi waa taa laynoogu sheegay axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam waa laynoogu sheegay nebi muusena si uga faa'iidaysto ayuu markaa eh, u rixlaystay khadir oo markuu ilaahay u sheegay addoon ilaahay oo waxyaalo aanu ogeyn muuse og baa jira ayuu deed markaa waxa weye raadiyey oo doonay dabeedna markaas saasay ku kulmeen waxaanuu yidhi markaa aan ku raaco dabeedna wuxuu yidhi markaa ma awoodi karaysid inaad markaa socodkaad ila socoto inaad ku sabirto ma kari karaysid markaasuu dabeedna wuxuu yidhi insha allah waan markaa waxaad igu ogaanaysaa inaan ku sabraaye ii oggolow inaan ku raaco dabeedna waa raacay qisada wax laga warramay suuratu lkahfi saddex arrin oo uu markaa sameeyey shardi buu u dhigay haddaba wuxuu yidhi marka waxaan waxba hay weydiinnin buu yidhi waxaan wax kaaga sheega mooyaane adigu hay su'aalin ilaa aan anigu kaaga warramo saddex ficiloo uu sameeyey ayuu mid walba su'aal ka keenay qaarna ku inkiray maxaad saa u samaysay arrin munkaraad la wuxuu xasuusiyey ballankii uu ka qaaday markii koowaad wuxuu ku cudur daartay waa ilaawey mar labaadkiiba haddana ku inkiray mar labaadkiina wuxuu yidhi markaasuu aniga kugu yidhi markaa ma awoodi karaysa inaad e, yacnii la jirkayga inaad ku sabirto markaasna wuxuu yidhi haddaad mar kale haddaan wax ku weydiiyo yacni haba ila saaxiibi mar saddexaadkiiba haddana markaa hadal ku yidhi markaasuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik waa firaaqii aynu markaa kala tegaynay weeye markaasuu u fasiro markaasuu umuurahaad ku sabri kari weyday baan kuu sheegayaa saddexdaba asbaabtoodii buu uga warramay waxa khadir sameeyey waxay ahayd asbaabta uu sameeyaanu ayaanu garanaynin muuse sababahaanu u garanaynin marka qof sidaa markaa uu khadir yeelay nebi maxamed la jirkiisa yeeri karaa ma jiro hadday khadir tahay iyo hadday cid kale tahay toonna khadir hadduu nebi maxamed la kulmi lahaa siduu muuse ula mucaamilay ulama mucaamileen suxbada nebi maxamedna waa jeclaan lahaa waa la saaxiibi lahaa waa la joogi lahaa waa raaci lahaa shareecadiisu ku camalfali lahaa waana ku ka baran lahaa shareecada uu ku camalfalayey khadir waa ka duwaneed shareecada muuse ku camalfalayey sida saxiixaana marka waxa weeye khadir wuxuu ahaa nebi ilaahay culammadu waa isku khilaafaan ma nebi buu ahaa ma rasuul buu ahaa ma weli buu ahaa aan nebi iyo rasuul toonna ahayn aqwaal baa ku sugan aqwaasha waxaa ugu xoog badan jamaahiirta culammaduna ay doorteen inuu nebi ilaahay ahaa waa sida jumhuuru ahlilcilmi jamaahiirta culammada nebi ilaahay inuu ahaa ayay ku tageen adilana waa u deliishadeen culammadu daliiladay u deliishadeen waxaa ka mid a ah, wamaa facaltuhu can amrii amarkayga kuma samayn arrinkan ee amar ilaahay baan ku sameeyey wamaa facaltuhu can amrii taasi waxay noqonaysaa inuu waxyi iyo amar ilaahay ku sameeyey amarka ilaahayna waxaa lagu ogaanayaa waxyigaa lagu ogaanaya innamaa undirukum bilwaxyi nidaaradu waxay ku dhacdaa waxyigay ku dhacdaa ku xasishaa ilhaam keliya may ahayn waayo ilhaamka yaday jirtay ummadii hore dad la ilhaamiya ay jirtay ilhaamka in nafa macsuuma oo daahirka sharciga marka la eego dhiiggoodu dhowran yahay laguma bannaysan karo ilhaam ilhaam mid lagu bannaysan karo maaha cid aan nebi ahayn ilhaamkiisu wuxuu aqbali karaa khata iyo sawaab mid walba wuxuu aqbali karaa inuu khata noqdo iyo inuu sawaab noqdo mid walba waa aqbali karaa macsuum ma aha nebiyada ilaahay baa macsuumiin ah oo dhowran saas aawadeed nebi maxamed wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu cumar uu yahay mid markaa la ilhaamiyo hadal macnihiisu caynkaa u dhacay qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxadasuuna fain yakun fii ummatii axadu fahuwa cumar xadiiska saxiixa bukhaari iyo muslim soo wariyey ummadihii idinka horreeyey waxaa jiri jiray qaar la ilhaamiyo hadday ummaddayda cidinkaga jirto waa cumar marka waa sayid lmulhamiin min hadihi lumma ummaddan cidda la ilhaamiyo ka ugu mudan buu ahaa cumar bnu khadaab saas aawadeed baa la soo wariyay xadiiska odhanaaya low lam ubcas fiikum la bucisa cumar haddaan aniga laysoo diri lahayn oo rasuul iyo nebi layga dhigi lahayn cumar baa laga dhigi lahaa xadiiska tirmidiga saas aawadeed buu soo arooray xadiiska sheegaya ina allaha jacala alxaqa cala lisaani cumara wa qalbih xadiiska tirmidiga ilaahay xaqa wuxuu ka yeelay carabka cumar iyo qalbigiis culamada qaar waa taxsiiniyeen xadiiska haddana maca daalik waqtiyada qaarkood baa marka waxa weeye yacni muxadasu hadihi alumma ummaddan la ilhaamin jiro cumar ah ayaa markaa wakhtiyada qaarkood la radinayay intuu khata ku dhaco isagoo muwaafaqaad badan oo markaa qur'aanka ku waafaqay oo intaan qur'aanku soo degay siduu sheegay qur'aankii ku soo degay oo muwaafaqaatu cumar marka la yidhaahdo oo toban mas'ale ka badan ay jiraan saas aawadeed yacni culammadu waxay yidhaahdaan wakhtiyada qaarkood baa intuu khata'o ayaa la radinayo la saxayey wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya fa ina sayida almuxadisiina walmukhaatabiina almulhamiina min hadihi alummati huwa cumar bnu lkhataab waqad kaanat taqacu lahu waqaa'icu fayaruduha calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aw sidiiquhu taabicu lahu alaakhidu canhu aladii huwa akmalu min almuxadis aladii yuxadisuhu qalbuha can rabbi cidda la ilhaamiye ummaddan ka mida waxaa ugu mudnaa cumar haddana wakhtiyada qaarkood waqaa'ic baa dhici jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar uu ku radiyo ee dee alxudaybiyaaba ka mid a ya waa tii arrinkii marka waxa weeye ay ku adkaatay heshiiskii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la gelaayey gaaladii quraysheed waata nebigu calayhi salaatu wasalaam uu radinay nebiga intuu ka tago haddana abubakar u tegayey jawaabuhu nebigu gu jawaabay ee ku radiyey kuwa la mida ayuu ku radiyey abubakar isagaan ogayn nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood baa wakhtiyada qaar radinayay qitaalkii qitaalu ridda markii maanicu zakaadka lala diriraayey waa kii cumar ku yidhi saad ula dagaalamaysaa dad shahaadanaya waa kii markaysa markaa waxaan yacni yacni abubakar xadiiska markaysaga u sheegayey xadiisku deliishaday laftiisa ayuu wuxuu yidhi isaga laftiisaabaa xujo i ah fa inna azakaata min xaqi alislaam waa xaqulmaalo bixaqiha bay soo gelaysaa ya marka waxa way fa ina azakaata xaqulmaal ila ilaa bixaqiha baa ku sugnayd mawdic kale sheikhu waa kaga hadlay mawaadic kale oo mutacadida ah ayuu kaga hadlay ah, hadalka hore aynu akhrinay wuxuu ku yaallaa isagu majmuuc fataawaha mujalladka koob iyo tobnaad shan iyo lixdan laakiin hadal kaloo dheer ayaa safadiya ku yaalla yacni marka asafadiya hadal kaloo dheer ou leeyahay fa cumaru kaana muxadasan mulhaman wa huwa afdalu almuxadasiina min hadihi alummati alati hiya khayru ummatin ukhrijat linnaas walaysa fii awliyaai hadihi alummati man ya'hudu can illahi subxaanahu shayan bilaa waasidati nabiyin afdala min cumar hadal dheer buu halkaa odhanayaa calaa kulli xaal masaa'il bay saxaabadu ku radin jireen marka waxa weeye ilhaamka awliyadu ma aha mid marka macsuuma ma aha waa mid khata uu ka suuragal yahay marka qisada khadir lama deliishan karo qof markaysaa ma deliishan karo waayo khadir waa nebi ilaahay kow mar labaadka waxyi ilaahay iyo amar ilaahay buu arrinkan ku samaynaya laba mar saddexaadka yacnii risaalada nebi muuse may khusaynin khadir wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan oo dadkii loo soo diray khadir kama mid aha dadkii muuse loo soo diray ee uu rasuulka u ahaa khadir kuma jirin shareeco kale ku camalfalayey shareeco kale ayuu ku camalfalayey saas aawadeed baa markuu salaamay oo uu yidhi wa annaa biardika asalaam oo dabeedna uu yidhi maxaad ahayd oo yidhi muusaan ahay markaasu muusa bani israa'iil ma muusii reer banu israa'iil baa tahay yacnii risaaladiisu in reer banu israa'iil khusayso ayuu tilmaamayaa marka risaaladiisu ma khusayn khadir ma khuseyn laakiin risaaladda nebi maxamed waa caam oo qof aynay khusaynin ma jirto saas aawadeed qof markaa diidi kara ama khilaafi karaa ama ka bixi karaa ma jiro qof ka bixi karaa ma jiro ee dhammaan waxaa ku waajiba in loo wada hoggaansamo ayaa ku waajiba marka dadka odhanaya eh, hebel baa markaysagaa takaaliiftu ka dhacdo ilaahay toos uga qaata yacni qowlka noocaasi waa qowl markaysaga baatilu zandaqi iyo kufri ah ahlucilmiguna aad iyo aad bay markiisa u inkireen gaalnimo inay tahayna waa sheegeen abulcabaas alqurtubi wuxuu yidhi dad zanaadiqada ka mida ayaa waxay ku tageen inay dariiq kale maraan oo axkaamtii shareecada dumiyaan oo khilaafaan oo yidhahdaan axkaamtani waxay u taallaa dadka waxa weeye caamadii aqbiyaday u taallaa kuwa wax ah iyo kuwa caamaday u taallaa awliyada iyo dadka khusuuska ah miyaa nusuustan uma baahna yacni khawaatirta markaysaga ku soo dhacaysa ayay qaadanayaan oo qalbigooda ayay ka qaadanayaan qalbigooda ayay ka qaadanayaan culum baa markaysaa markaa u daahiraysa u muuqanaysa dabeed quluubtooday ku soo shubmaysaa dabeedna taasay ku camal falayaan axkaamtii sharaa'icdaba inay ku camal falaan uma baahna dad baa saa yidhi buuri waxayna deliishadeen qisada khadir oo siduu khadirba uga maarmay bay yidhaahdeen markaysaga muuse yacni fahamada la siiyey iyo waxa markaysaa markaa qalbigiisa ku soo dhacayey ayay marka uga maarmayaan bay yidhahdeen waxay deliishadeen marka xadiiska istafti qalbaka wain aftaaka almuftuun xadiiskaasina daliil uma aha waynu sheegi doonnaa wuxuu odhanayaa marka abulcabaas alqurtubi culammadii qarnigii toddobaad buu ka mid ahaa lix boqol konton iyo lix ayuu dhintay waa sheikha marka waxaweye muslimka sharxay almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim wa hada alqawlu zandaqatun wa kufrun hadalkaasi waa zandaqo iyo gaalnimo weeyaan buuri yacni mufhimka ayuu ka odhanayaa sharaxa marka muslimka eh, abu cabdillaahi alqurtubi waa ka soo naqlinayaa tafsiirkiisu kusoo naqlinaya tafsiir suurati alkahfi ayuu kusoo naqlinaya waa shiikhiisii abu cabdillahi alqurtubi almufasir ayaa ardaygii ah abulcabaas alqurtubi shaarixu muslim wa kadalika xaafid ibnu xajarna waa ka soo naqlinaya fatxulbaariga wuxuuse ku darayaa xaafid ibnu xajar kullu dalika kufrun biitifaaqi ahli sharaa'ic ashyaada dhammaantood waa gaalnimo in la yidhaahdo marka axkaamtan uma baahnin qalbigaygaa toos u qaadanaya xaddasanii qalbii can rabbii qalbigaygaa rabbi iga warramaya waxa qalbigayga ku soo dhacaan ku camal falayaa axkaamtan uma hoggaansamaya haddii laha gaalnimay noqonaysa milladii oo laga baxayo wy ijmaac bay culammadu ku soo naqliyeen qaadiciyaad laftiisu wuxuu yidhi markaa cidda markaa tidhaahdaa yacni axkaamtaasi annaga nama saara dadka baatiniyada ay yidhaahda nama saara oo mujaahadada nagu filan iyo cibaadada yacni marka takaaliiftuna waa naga dhacday waxa weeye marka culammadu waxay ku kulmeen oo ku ijmaaceen inay gaara yihiin wakadalika shaykhulislaam ibnu taymiya isaguna waa sheegay in culammadu ku kulansan yihiin inuu marka cidda saa tidhahda inay gaaloobayso waman sawaqa hada aw ictaqada ana axada min alkhalqi alzuhaadi waalcubbaadi aw gayrihim lahu lkhuruuju can dacwati muxamadin sala allahu alayh wasalam wa mutaabacatihi fahuwa kafirun biitifaaqi almuslimiin wa dalaa'ilu hada min alkitaabi wasunnati akharu min an tudkara huna calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa in dhammaan muslimiintu isku waafaqsan yihiin qofka markaa yidhaahda waxa weeye yacni dacwadii nebi maxamed iyo risaaladii nebi maxamed iyo shareecadii nebi maxamed baan ka baxi karaa oo khilaafi karaa oo inaan ku camal falaa ima saara ya muslimiintu waxay ku kulansan yihiin inuu gaal yahay walow weliba ha sheegto yacani waxa weye weeye waliyu shaytaan weeye marka wuxuu kaloo yidhi qofka marka faman ictaqada ana haaulaai awliyaau llah kuwa odhanaya markaysa markaa shareecada nebi maxamed waa ka maarannaa ama khawaas yacni takaaliiftu ka dhacdaa jirta ama uma baahnin marka shareecada nebi maxamed inaan raacno ama yidhahda salaaddu naguma waajib ahaa faman ictaqada ana haaulaai awliyaau llaahi fahuwa kaafirun murtadun can alislaami biitifaaqi a'immati almuslimiin a'immada islaamkao dhan baa ku isku waafaqsan inuu kaasi gaal yahay oo milladdii islaamka ka baxay oo ridoobay way isku waafaqsan yihiin yacni markaa muslimiintao dhan baa isku waafaqsan a'immada islaamka o dhan baa isku waafaqsan marka calaa kulli xaal qisada khadir xuja uma noqonayso dadka odhanaya takaaliifta qaar baa naga dhacday ama ilhaamkaanu ku camalfalaynaa iyo wax la mida yacni sax ma aha ilhaamkaasina markaysaa xuja sharciya ma aha cidaan nebi ahayn ilhaamkiisu xujo ma aha suufyada qaarkood inay xujaystaan dee deliil uma haystaan saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya wayunbadu lilhaamu bilcaraa'i acni bihi ilhaama alawliyaa'i waqad ra'aahu bacdu man tasawafa wa cismatu nabiyi tuujibu iqtifaa yacnii ilhaamka waa la tuurayaa lama ictibaarinayo waxaan u jeedaa buui ilhaamka awliyada ka nebiyada uma jeedo laakiin sufyada qaar baa u qaba in waxa ilhaamka waa wax qalbiga lagu soo ridayo lagu soo tuurayo waxaa qalbiga ku soo dhacaya khawaatirta ahi yaa ee dadka awliyada qalbiyadooda ku soo dhacayaa xujo sharciya maaha aha lagu camal falo yacni daliil ma aha waayo dee khawaatirta ku soo dhacaysaa mid waxa weeye khata ka dhowran ma aha yacni shaytaan markaa dhagartii miduu ka aamin yahayna ma aha sidaas aawee sharaxa maraaqi wuxuu odhanayaa walilhaamu iiqaacu shayin fi lqalbi yasluju lahu sadru min hayri istidlaalin biaayatin walaa nadarin fii xujati yakhusu bihi allaahu tacaala bacda asfiyaa'i ilhaamku waa wax qalbiga ku soo dhacayo laabtu yacni marka ay ku degayso isagaana aayad iyo xadiis toonna deliishan awliyada qaarkoodna lagu gaar yeelo laakiin xujo ma aha walaysa bixujja deliil sharciya ma aha maxaanu xujo u ahayn licadami siqati man laysa macsuuman bikhawaatirihi midaan macsuum ahayn oo aan la dhowrin oo khata aan ka dhowrnayn iyo dembi aan ka ilaashanayn nebiyadoo keliya macsuumiin ah afraadda ummaddu qaaray marka waxaway macsuum yihiin ma aha marka midaan macsuum ahayn khawaatirtiisa qalbigiisa ku soo dhacaysaana dee macsuum ma aha liannahu laa ya'manu dasiisata shaytaan yacni shaytaanka dasiisadiisa iyo waxyaalaha yacni xune uu ku soo tuurayo kama aamin qabo saas aawadeed wuu lumin karaa saas aawadeed ayaa marka waxa weeye aanu xujo u ahayn waxaana markaa dhacaysa inuu waxa weeye markaa shaytaankii inuu ka faa'iidaysto waxyaalo badan oo khaldanna ku soo tuuro ayaa iman karta saas aawadeed qof la odhanaayo shareecada nebi maxamed inuu raaca waajib kuma aha iyadoo ay soo gaadhay ma jiro qofkii yidhaahda markaa ima saarnee waan khilaafi karaa aniguna qalbigaygan ka qaadanayaana wuxuu noqonayaa gaal milladda ka baxay ayuu noqonayaa culammaduna waxay ku ijmaacsan inuu gaal yahay xaaladiisana ugama qiyaas qaadan karo xaaladdii khadir waayo khadir nebi ilaahay buu ahaa isaguna nebi ma aha waa midda labaade muuse risaaladiisu khaas bay ahayd oo reer banu israa'iil iyo qowmkiisaa loo soo diray khadir dadkii loo soo diray kama mid aha laakiin nebi maxamed dadkoo dhan baa loo soo diray haddii khadir la kulmi lahaa nebi maxamed ma khilaafi kareen inuu u hogaansamoo raaca waajib ku noqon lahayd khadir baan khilaafi kareen nebi maxamed marka qof odhan kara markaa sidii khadir muuse u khilaafay baan u khilaafi karaa saasaan u jirin ta kale waxa weeye khadir waxyi ilaahay buu ku camalfalayo nebi ilaahay buu ahaa sida saxiixa ah laakiin waxa weeye yacni nebi maxamed dabadii nebi la soo dirayo dib laga soo saarayo laga soo dirayo dib nebi looga yeelayaa ma jiro waa khaatamu nabiyiin yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana markaa wuxuuna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaa ma jira ayuu yidhi amaa xadiiskan haddaynu ku gebagabayno istafti qalbak qalbigaaga fatwo weydii uma daliil ahaa ilhaamka qofku inuu iskaga camal falayo oo yacni marka xujo ka dhiganayo daliil uma aha xadiiska marka hore koowaad yacni hadduu asaxo culammada qaarkood waa taxsiiniyeene hadduu sugnaado asaxo bacdi ahlicilmiga ka mid a ah taxsiiniyeye waxaa loo jeedaa mas'ale qofka loo fatwooday oo lagu yidhi waa xalaal oo waa bannaan tahay naftiisina ay ku degi weyday taasoo xadiisku ka hadlaya yacanii mas'alaa la yidhi masaladaas miyaa waa bannaantay baa la yidhi deedna niyaddiisii baa ku degi weyday oo ku xasili weyday markaasaa la yidhi istafti qalbak wain aftaaka annaasu wa aftawuk yacni marka qalbigaaga fatwo weydii mar hadduu qalbiga ku xasili waayey shaygiina uu yahay shay marka waxa la yidhi waa bannaan tahay niyaddiina ku degi weydey iskaga dheero waa iska ilaali haddama aragta laakiin loogama jeedo wax kastoo kula kulma qalbigaagun su'aal ilaahay wuxuu idhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiyaya kuwa cilmiga leh haddii aydaan garanayn marka masaa'isha sharciga waxaa loo noqdaa culammada iyagaa la su'aalaa laakiin waxa weeye marka culammadoo kale ay iskhilaafaan oo midna uu sidan kuu fatwoodo midna sidan kuu fatwoodo siyaaro kala duwan yacnii xaalka caynkaasa niyaddiina si ku degi weydo oo ku xasili weydo ta noocaasaa waxaa laga tilmaamayaa inuu arrinka noocaasoo kale ah niyaddu ku degi weyday ee la yidhi waa bannaantoo kale inuu marka iska ilaaliyo iska jiro ama uu sii raadiyo cilmi yacni marka ilaa uu ku xasilayo yacni marka inay sidan tahay taas ayaa looga jeedaa laakiin in lagu kaaftoomayo aan cilmigaba loo baahanayn ee qalbigun wax la su'aalayo muraadku ma aha cibaarada aan lafdiga ku soo celiyo attaasico naaqidka sagaalaad ee islaamnimada laga baxaya man ictaqada kii caqiideeya anna bacda annaasi in dadka qaarkood laa yajibu calayhi aanu ku waajibayn itibaacuhu sala allahu alayh wasalam raacitaanku nebiga raacayaa ina waajibba ku ahayn kii sidaa caqiideeyo rumeeya wa annahu yasacuhu iyo inuu markaa ay u suuragal tahay yacni isaga ama ay u bannaan tahay alkhuruuju bixitaanuu ka baxaa can shariicatihi shariicada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka baxaa ay tahay mid markaa u suuragalo u bannaan yacni sidaa caqiideeya kamaa wasica alkhadira sida khadirba markaysa markaa ay ugu bannaanaatay ee ay ugu suuro gashay alkhuruuju can shariicati muusa shareecadii nebi muuse inuu ka baxaa siday ugu suuro gashay isagana inay u bannaan tahay inuu shareecada nebi maxamed ka baxaa sidaa rumeeya calayhim assalaam yacni khadir iyo muuseba yacni nabadgelya korkooda ha ahaatee yacni markaa kii sidaa caqiideeya inuu shareecada nebi maxamed ayna waajibna ku ahayn uuna ka bixi karaa sidaa caqiideeya fahuwa kaafirun gaal weeye waayo khadir yacni markaa wuxuu ahaa nebi buu ahaa waxii baanu ku camal falayey shareecada nebi muusena yacni markaa qowmka muuse keliya ayaa loo soo dejiyey oo loo soo diray laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caam cid khilaafi kartaa siaasaynay jirin haddii xataa nebiyadii hore lasoo saari lahaa ayaa dhammaantood waxay ahaan lahaayeen qaar nebi maxamed rumeeya oo u hoggaansama oo raaca oo shareecadiisa ku camalfala ayay noqon lahaayeen sharaa'icd iyaga lagu soo dejiyey kumay camal faleen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk